الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عضاء بن الصائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال sanadka kolle waa sanad de adigu raggiisana aan dhammaan soo wada aragnay oradkan usoo sheegnayna abu axmed ka aad baa kunyadiisana ugu shuroobay abu axmed azubayri ayaa la yidhaha laakiin magaciisa maxamed ibni cabdillaahi ibni zubayr ayaa la yidhaaha cabdillahi ibni zubayr ma dhalin laakiin kolle waaba isla reere waa nin dambe oo isagu atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mid ah weeye sufyaanna waa sufyaan thawri imaamkaas macruufka ahaa horena casharkii kan ka horeeye waxay inoogu sugnaa cabdaa bnu saaib waxaana soo sheegnay cabdaa bnu saaib inuu dee markii dambe macaalimo waye ikhtilaad iyo isku darsan ama soo xumaaday uu kuba yimi de markaa xadiidkiisii dambe bacd alikhtilaad wixii laga warinayeyna dee uu markaa noqonayo xadiida daciifa ah laakiin waxaan soo sheegnay dee inay kala soocan yihiin dadkii qabla alikhtilaadka wariye bacda alikhtilaadkeeba wariyo habeenkaa dhoweyd baaban soo sheegay sufyaanu thawri inuu dadkii qabla alikhtilaad laba kulmay axaadiistiisa wariye uu ahayo marka xadiidkani wuxuu noqonayaa axaadiistiisii dee hore ayuu noqonayaa marka la eego min qadiimi xadiisi oo axaadiistiisii qabla alikhtilaad lagaba wariyey bal xadiidka wixintaa dhaafsadna markii dambean sheegaya taasi waa sanadka qaala wuxuu ihi ibnu cabaas akhada rasuul llaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu qaaday ibnatan inan lahu isaga u sugnaatay oo taqdii oo naftu ay ka baxayso taas buu saro u qaaday ama taas rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh halkan kitaabkeena sidaasaa taalla xadiidka waxaa la wadaagsaday nasaai ayaa la wadaagsadoo kitaabkiisan sunanta ah ayuu isaguna kuba wariyey marka waxaa ku sugnayd kitaabka nasaai ibnatan lahu sadiira waa inan yar oo uu isagu dhalay ama dee inan yar oo dee inantiisaas ahayd ayuu saro qaado adiguba laftiga sadiira ayaa la socotay marka waqtigan ibnu cabaas warinaya iyo umuurahana koley waa waqtigii dambe waa intii uu madiine joogay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee waxaanan wada ognahay rasuulka ilaahi habbihiisii afarta ahaa inay wada waaweynaadeen oo dhammaanba ay xaas wada yeesheen taas baan ognahay walow dee saddex iyaa kaba midi xayaatadiisii rasuulka ilaahi ay wafaadeen oo markaa dee ma noqonayso rasuulka ilaahi habbihiisii uu isagu dhala galay in dee imika xaalada mudfiga laguba sifeeyo inan yar oo isagu leeyahay oo taas markaa de wuxuu xadiisku kuba xambaarnaanayaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dee habrihiisii mid ay dhaleen unbuu kuba xambaarnaanayaa bal zaynab haddaan eegno oo kale dee caruur way lahayd ay kaba mid ahayd umaama waxaanu kuma fasirayaa shaarixanan hayaa inay umaama ahayd bintu abilcaas laakiin umaama rasuulka ilaahay xaatadiisii may dhiman way weynaatay markay faadima dhimatay dabadeedna kollay iyadaana mala kula sii talisay cali bnu abi aalib baaba guursaday oo bal markaa markaa taas ayaa wuxuu ka dhigayaa arrinta inoo soo socota in markaa aanay xanuunkaa kuba dhimane laakiin de ay sakaraad ahayd aad ay u cuslayd walow ay yar bacid tahay taas haddaba inan uun isagu u sugnaatay oo yarayd oo aad u culus ayaa rasuulkii ilaahay sare u qaaday fahtadanaha macnaa dhinaca ayuu gashaday oo macnaa xamalaha fii xidni way yarayd waa aad bay u yartahay xidniguna waa intan dhinaca weeye halkaa dhinaciisu sidaa u dhigay ama ugu qabtayba fawadaca markii horuu qaadayay taatayde fawadacaha wuxuu dhigay bayna yadayi hortiisii oo saasuu isu hor hordhigay famaatat way dhimatay walxaal hiya iyadu bayna yadayhi isagoo rasuulka ilaahay fadhiya oo bal matalan ayay dhimatay oo naftu ay kaba baxday xadiidku waa sariix lafdiga nastacina kanunbuu kuba dhawaa walow jeetaa badelkeed imaka qada ay markaa kaba cibaaradiisu ay ahayd faajuri on sharaxiisa ayaana wuxuu leeyahay ay ashrafat cala almowt waana ta'wiil baciida waxa ku xambaaray uun markuu inantan umaamo kuma fasiray ama uu ka dhigay umaamo bintu zaynab inay tahay lana ogyahay rasuulka ilaah inay ka dambayso marka aanay dhiman ayuu bal dee ta'wiilkan kuwa xambaaree dee bal waxaan leenahay un kollay iyada may ahayd inankalun bay ahaydba waayo rasuulka ilaahay dee faadimana waan ognahay carruur inay lahaydba waxa weeye oo dee markaa caruur inay lahayd xasan iyo xusein iyo aada ugu mashhuursaadlayen ama walaad dhowr bay dhashay ama lixiyo in zaynabna inan yar oo yari kuba dhintayna way dhashay baa la yidhaa in waxaa kaloo ay dhashay dee umaamadana way dhashayo abulcaasin maya iyadu umaamo horta ruqayoo kale inan yarbay ayaa la yidhaa isna yari ku dhintay way dhashay bal markaa waxa weeyaan in axad bal abnaau banaatii kaba mida un weeye in ee waqtina uman helin aan sharaxa nasaa bal dib haddii tafsiir intaa dhaafsan iyo tasmiyo riwaayaadkiisa uu soo arooriyey barhkood magaceeda laba sheegay waxweyn kuma soo arooray bal haddii wax siyaadaan arkana kalley waan idiin sheegi doonaa haddii ala idhaaho khaasatan meel kale ma jirta waa sharaxa nasaa wey way dhimatay wasaaxat waxaa qaydisay ummu aymana ummu ayman baa qaydisay macnaa way baroorato dee dumarkaba lagu yaqaano ummu ayman waa xaadimadii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh mowlaadiisii weeye waxa weeyaan aabihi kaba dhaxlo isagaa xoreeyey zayd ibnu xaarifatana uba guuriyey <clears throat> ay u dhashay usamat ibnu zayd ayay uba dhashay dee walow aad moodo in aad u weyn dhashay waayo rasuulka ilaahay kol dee ay xaadinadiisiiba ay hayd rasuulkii ilaahay aabihii lahaa oo kale rasuulkuna uu xoreeyey haddana usaama dhalitaankan oo waqti aadunbay markaas dee dambeeyey inunbay dhashay usaama waqtigii rasuulku wafaadiiskiiyo toban jir buu ahaa kolley idan kalena idankan loogu kunyaday ayman la yidhaahana way dhashay oo dee nin kale u dhashay idankaasna isaguna asxaabtii rasuulku kaba mid ahaa ayman laakiin wuxuu ka mid yahay dadkii lagu diray dagaalkii xunayn ayuu isagu kuba dhintay ayman ibnu ummi ayman waxa weya dagaalkii xunayn buu isaga ku dhintay oo rasuulka ilaahay dee xayaatadiisii aymankan loogu kunyooday usaamana aymanka ka weynaa way qayliso way barooratay faqaala wuxuu yidhi yacni wuxuu ujeedaa raawiga annabiya sala allahu calay wasalam isagoo la hadlaya iyada atabkiina miyaad ooyaysaa ummu aymaney cinda rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa miyaad ku ooyeysaa ee eeg oohintuna ma yahaynuun ilmo ay ilmaysay ma yahayn oo rasuulka ilaahay baabaytaasi noogama sugantay maalintaa nafteeda iyo maalmo kaleba way qaylisay oo way baroorato markaa wuxuu u jeedaa waa tabkiina bukaan maxduura weeye oohintan aan sharcigu banaynahayn ee qaylada leh ama baroorta ah miyaad ooyeysaa waad barooranaysaa iyadoo rasuulka ilaahayba ag toogto ee rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ee dee arrinkan baa xurmadiisa caddeeyey dadka u diidayay sharcigiisa ay kuba sugnayd agtiisii miyaad kaba barooranaysaa faqaalat waxay tidhi alastu miyaanan ahayn araaka mid ku arkaysa tabkii xaal aad ooyeysa adigoo ooyas adiga adigoo ooyaya adigan ku arka adigoo ooyayaba markaa dee saasaa maxaa ah, dee waa adiga ii diidaya markaa inan ooyabay leedahay kol haddaan ku arko adigoo ooyaya marka rasuulka ilaahay oohintiisii waxay ahayd waa ilmo uu ilmeeyey uun waana taa uu rasuulka ilaahay halkan mooye meelo kaleba uu inuu naxariista ay kuba sheegay oo xadiid kaloo saxiixa inooguba sugnayd oo rasuulka ilaahay inan hablihiisa kaba mid ahayd ay iyadoo aad ugu adkaynaysa ay tiri inan andhalay baa sakaraadee noo kaalay rasuulku markii hore ku yidhi ha sabirto oo faltasbir waltaxtasib haddana ay ku celisay iyadoo dhaaranaysaa rasuulkii u yimi markii idankii yaraayo oo dee bal maalan aad xaalo xaarija ama adag kuba sugan oo sida xadiidkaa kuba sugnasi waxay jirkiisi iyo naftiisii ay wada sanqadhayaan sidii qarbadbaani oo kale ay ahayd ayuu rasuulka ilaahay ilmeeyo markii la weydiiyeyna oo ujeedadu dadka weydiinayaan waa digii dadka u diidaya waa sidee rasuulka ilaahayow macno uu yahay ayaa wuxuuhi waa naxariista ilaahayna addoomihiisa kuwa naxariisto u naxariista macnaa tii madmuumkaayd maata maxduurka waa tan qaylada leh ee tilmaamaysa jazaca iyo argagaxa iyo sabir la markaa rasuulka isagoo taa caddaynaya wuxuu hi innii anugu lasama iyo abkii mid ooyayo waa ooyaya rasuulkii ilaahay markaa laakiin waxa weyaan waa bukaan maxduuro waa kan qaylada leh sawdka leh ee tilmaamaya sabiirla'aanta ama taa daliilka wa ah anigu mid ooyaya ma ihi ee inamaa hiya waa bukahan ama damcadan hiya damcadan waa ilmadan dee iga da-ayseed arkaysa raxmatun waa naxariis waa riqadan iyo naxariistan ilaahay qalbi kufriga yeelay taas baa dee waa waxa weyaan keenaysa tan ruuxiina markay geeri kuba timaado ama oo kale xaalad sidaasa ilmada uu ilmeeyo looma diidayo naxdinta qalbigiisu uu naxaya ama xusni qalbi looma diidayo ee waxa loo diidayaa un waa afka inuu kaga hadlo waxaan deeba maalan tilmaamaya jazac iyo sabir la-aan ama dee oohintaa dhawaaqaliyo waxyaalo ama ficil kale oo mara jeexjeex iyo waxyaalo kale iyo ficil kale adigu tilmaamayan sabir la-aan uu kuba dha dhaqaaqo taasum baa loo diidaya si rasuulkii ilaahay bay inoogu cadeeyeen maalintii ibraahim dhintay oo inankiisa ahaa uu yidhi waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu caleyh alcaynu tadmac waalqalbu yaxzan ishu way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugaysan yahay walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana laakiin wax rabbiga raalli ka yahay mooyaane waa istirjaac ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xamdi umuuraha mooye wax kaloonu ku hadlaynaa mama jirto wainaa lifiraaqika ya ibraahim lamaxsunuun haddaba wuxuui waa naxariistan markaase rasuulkii ilaahay wuxuu ihi salawaatullaahi wasalaamu caleyh taa uu raaciyey ina almu'mina mu'minku bikulli khayrin khayr dhammaantii wuu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaalo kastaba xaalo kastoo isaga ku timaada ama nicmo ha noqoto ama beriye iyo imtixaan haba noqoto sidaad oo kala geerine waa khayr ayuu kuga sugan yahay oo isagu buu kuba sugan yahay oo si khayrkaa ugu sugan yahi waaba tay noo soo socoto ina nafsahu naftiisa tunsacu waa la siibaya la bixinaya min bayni janbayhi labadiisa dhinac dhexdooda laga saaraya walxaal huwa yaxmad llaha caza wajal waatan waa khayrkanuu kuba sugan yahay ee isaga hadduu raaxo iyo wanaag iyo nicmo ku jirana dee ilaahay buu u xamdeeya waa ku shukraya khayr bay u tahay haddii dhib iyo geeri iyo waxyaale ku yimaadaan waa sabraya istirjaac buu la imanaya xabdi buu la imanaya taas baana khayr isagii uba ah marka labadii xaalaba isagii khayr bay bay uguba sugan tahayoo markaa iyadoo naftiisii laga bixinayo waana dee kolley muminka taamkaa weeye kaamilkaa ee xaaladaasi aan isjeedinahayn oonay ka shuqlinayn xamdigii ayuu rabbi ku xamdiyayaan ayuu xamdi koxde marka waxa wey macnuhu ruuxi muminka calaa kulli xaalin xaalo kastaba rabbi buu ugu xamdiyayaa oo hadday dee nicmo tahayna waaba tanoomala dadka badankood waabay laba yimaadaan haddii beliye imtixaan ay tahayna wuxuu arkayaa sawaabka kaba ratimaya amarkii ilaah iyo qadarkiisii uu adkaysanayo kuba sabrayo dee hadduu mansilada iimaankiisu ka sarreeyana uu raalli kuba noqonayo marka taas baa iyaduna khayr iyo wanaag iyo nicmaba u noqonayso mixnadii haysa yeelatay ayaa markuu jaadilkaa iyo uu laba yimaado ayaa maxay isu rogaysaa minxa iyo cadiyo iyo nicbay isuba rogaysaa xadiidkaasi aan soo sheegaya isnaadkiisu waa isnaad saxiixa nasaa-i iyo imaam axmed iyana way la wadaagsadeen tirmidi halkan jaamiciisa kumuu soo saarin kolleyna waana xadiida saxiix xadiidkani albani iyo ay saxiix yeelaan dee sanadkiisu waa saxiix wax cilaana ma lahay xadaثna mxamed bn bashaarin qaala xadaثna cabdالرaحmaan bn mahdiyin qaala xadaثna sufyaanu can casim bni cubaydillaahi can اlqasim bni muxamedi can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam sanadka dhammaan waa dad aan intooda badan soo aragnay saddexda imaamee hore iyo dee caaisha iyo qaasim ibni muxamedna waa qaasim ibni muxamed ibni abibakrin asidiiq weeye fuqahadii madiine toddobada ahayd buu kaba mid yahay bacna waa culimadii waqtigiisii iyo sulaxadii waqtigiisii ayuu kaba mid yahay fuqahadii madiina ee toddobada ahayd casrigii taabiciinta ayuu axadkoodba yahayba ama caasim ibni cubaydilaahi waa nin cumar ibn khadaab aalkiisii ah waxaa la yidhaha caasim ibn cubaydillaahi ibni caasim ibni cumar ibn khadaab oo aabihii cubaydullaahi ayaa cumar awow ahaa isagana dee waxa weeyaanba waa awogiisa labaad cumar ibn khadaab waana nin taabiciya ah isaguna qaasim waa taabici isaguna waa taabiciun laakiin way kala horeeyeenun laakiin isagu dee raggan la mid ma aha ee waa nin daciifa isagu ninkan caasim ibni cubayd weli waa nin daciifa ah. bal maalan xadiidka sanadkiisana inoogu sugan abu daauud iyo ibnu maaja iyana xadiidka waabay la wadaagsadeen laakiin sanadkiisa ninkan caasim ibnu cubaydillahi ibnu caasim ayaa kuba sugane bal kalaamka darajadiisa iyo waxyaala la yidhi iyo bal umuuro kalamyo ayaan soo naqlin doonaa biidn illaahi tacaala ee xadiidkan gaadhaynaan caaisha waxay tidhi anna rasuul sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qabala cumaana madcuunin qabala wuxuu dhunkaday cumaan bna madcuunin cumaan ibnu madcuun walxaal huwa mayitun isagoo meyd ah walxaal huwa rasuulka ilaahi yabkii ooye hadda maxalushaahidku halkan waxaan ku jirnay oo inoo socday baabkii oohintii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiidkii hore ee ibnu cabaas waa taa ay nooguba sugnayd inuu rasuulka ilaahay ooyay waana munaasabaad kala duwan imaka kana maxaa inoogu sugan cumaan ibnu madcuun markii uu dhintay rasuulka ilaahay intuu dhunkaday maydkiisii ayuu ooyo ilma ay ka da-daysa ibnu maajaba kitaabkiisa ilmihiisa ku sugan calaa dhabanadiisa ayay ilmadii ka dareertay gaadhay oo inta halkanaa mid sawd la socdo maaha ee waa ilmo uu ilmaynayay weeyaan taas bay ahayd cuthmaan ibnu madcuunna wuxuu kaba mid yahay dadkii dee saxaabada ahaa islaamka u degdegay buu kaba mid ahaa dadkii xabasho u hijrooday haddana dee madiine usoo hijroodayna ka mid buu ahaa dagaalkii beder dadkii qaybta ka qaatay buu kaba mid ahaa laakiin taa dabadeed beder dabadeed ayuu madiine kuba dhintay waa dadkii ugu horreeye baqiciya laguba aasay rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh naas bay wada jaqeen in cibaado badan aad cibaado badan baabuu ahaa oo de waxa weyaan xagga dee cibaadada ijtihaad badan kuma laha waxaa abidaa-udiya kuma sugnaa aaskiisii oo kale arrintani way kaba mid ee arrin kaloo ah rasuulka ilaahay markii la aasay inuu dhagax soo qaaday isagu oo uu halkaa madaxiisa dhigay oo uu yidhi waxaan ku garanayaaba ama calaamo ugaba dhiganaya walaalkii qabrigiisa iyo taasoo iyaduna ay nooguga sugan tahay bal sharcigu ma banaynayo qubad iyo taabuu quud iyo wax la dhiso bal tagsiis iyo siwidhayn iyo waxyaalahaasoo dhan dee laakiin waxa qabrinimo lagu garanayo dhulkii laga yar sarraysiiye ciidiisii bal taas ayaa dee ah waxa jidaysan oo laakiin calaamad laguma garto saasoo kale oo dee rasuulkii dhagaxanba waaba jira calaamad lagu garto oo uu ruuxu bal matalan siuu dadkiisii qaraabadaasi laftiga xadiidka kuba yimi meel uguba wadaaso haddii dee isaga uu intu noor yahay ay dhindhintaan oo kale ama dee uguma garto taas haddii iyadoo loo yeedho iyaduna wax maanico kuma sugan bal dee xagtaasay nooguma soo aroorto maba jirto waa arrin kaleo cusmaan ibnu madcuud arrintan imakuse rasuulka ilaahay waa dhunkaday isagoo ooya sida xadiidka inooguma sugan aw qaala wuxuui raawiga xadiidku qabala cufmaana bna madcuunin wahuwa mayitun wacaynaahu halkan wahuwa yabkii bedelkeeda weeye markaa waa shake wacaynaahu walxaal caynaahu labadiisii cindhood tuhraaqaani macnaa ilmadoodii la daadinayo oo haada inaan sukuuminay iyo inaan farxino kolley waa ficil iska qariiba oo marka hore in kolkolba isagii hamze iyo hada labada jamciya iyadoo malaa hada hamsadu mid ahaanidee takare ay bed bedelkaba ahaydoo haddana labadoodaa ku wada kulmoo markaasay ahaaraaqo oo kale ficilku ku yimaadaan markaa tuharaaqaani iyo tuhraaqaani haddaan mid hamsada iska goyno labadaba waa misal laakiin kale waa shay iska yar qariiba marka leega afcaasha ku ar macnuhu waxa weeyaan rasuulka ilaahay baa ilmadiisii baa da-aysay oo labadiisii dhood baa laga daadinaya ama ay ka shumaysay cilmo taa wey bal xadiiska macnihiisu aad buu cad yahay waxaa soo saaray oo sheekha la wadaagtay ama kitaabkiisan musanifku kitaabkiisan sunanta ah isnaadkan buu ku soo saaray waxaanu ka cabiraa xasan saxiixa inuu yahay abu daauud iyo ibnu maajahna waa wariyana laakiin dhammaantood ninkan aan sheegaye caasim ibnu cubaydillaahi ayaa sanadkiisa ku sugan dad tacaduday oo a'immadii xadiidka kaba mida ah iyo xufaadiisina waxbay kaba sheegaanoo way daciifiyaan ninkan oo kolay markaa haddaa shawaahid iyo durug kale loo helin walow tirmide taxsiiniyo taxsiisiyey dariiqiisan xadiidku kuma sugnaanayo ama saxiix kuma noqonayo waliba arrinka qariibkina albaani saddexda kitaabba maan hubsan shamaa'ilka mukhtasarkiisa uu ku leeyahay laakiin saddexda kitaabba waa ibnu maaja iyo abu daa'uud iyo tirmidiba xadiidka sanadkan waa tasxiixiyaan sanadkana saddexdaba ninku waa ku sugan yahay shacayb hardaawud kitaabkiis ama kitaabkan aada u qayimkee sharxu sunno laydhaa badawi leeyahay oo isagu taxriijiyey taxriiqiyey oo soo taxqiijiyuu soo saaray oo ee dabco aada u fiican uu kuba soo saaray kitaabkaas isaga naftiisu wuu taxsiiniyaa xadiid xasanuu kaba cabiraa ninkuna waa jira laakiin wuxuu sheegaa inuu shaahid leeyahay majmacu zawaa'idka uu ku soo naqliyey sheekhalihi bazaarna uu kaba soo naqliyu yii isnaadkiisa xasana intaasoo malaa taasbuu isagu ku taxsiiniyo shaahidkaasuu yeeshay walow kitaabkiisa sharxu sunno kollay cidiina haysata halkan markuu taa sheegayay mucaad ibnu rabiica uu ka cabiray ninka shaahidka leho ay tahay un tasxiif kitaabkaa dhacay ee sawaabku yee camir ibnu rabiica saxaabi mucaad ibnu rabiica la yidhi jirin baa camir ibnu rabiica laakiin arrinta la yaab karay kitaabkan dee musadka imaam axmed oo dabca damboo soo baxdo ballaadhan oo dee tan kontonka mujallad ah shan iyo afartan kitaabka iyo shan iyadoo faharista ah waa shan iyo konton weeye oo dee kollay mashruuc dhan bay ahayd maal badan baa lagu bixiyey isagaana ka madax ahaa dadkii taxqiijinaya shucayb raacuud dee markai dambada waa kontonka mujallad halkaa joogo uu ninkan sheegayo duruqdiisiba waxaa la yaab kale oo kaba cabiro isagoo taas ayaa wuxuu dhahaa halkan albani baa kitaabkiisan aljanais khabaakaba dhacayo xadiidkan buu isagii waxa weeyaan uu u qaatay in riwaayada uu majmacu zawaa'id kuba sugan ama basaarmeeyey isagoo hadalkaa basaa hadalka ay tami raacay inay shaahid xadiidka u noqonayso oo bal markaasaasi ku xogay isaguna waa saa uu yeelay hadda waa suu naftiisu uu yeelay sharku sunna yeelay bayd ee kan kama dambeeyo markaasuu laakiin dee halku isagu isnaqdin lahaa ayuu albaani kuba naqdiyen walaalxasan waxaan leenahay oon kolley xadiidkan sanadkiisu waa daciif hadalladaas iyo tasxiixyadaasi haba jireen laakiin maxaa inoo sugan oo iyada arrintan meydka in la dhunkado inoogu sugan saxiixa bukhaariyana inooguba sugan abubakrin sidiiq bukhaari baana wariyey ayaa rasuulkii ilaahay markii uu wafaaday ayuu u soo galay oo intuu ka qaaday buu halkaa labada indhood dhexdooda kaba dhunkaday markaa xadiid caaisho weeye waxaa iyada inoo sugan ficilkaa abubakrin ee iyadoo la joogo saxaabadiina dhexdoodii kuba faafay oo bal markaa arrinkani waa arrin jaa kale bal baan leenahay laakiin waxaan leenahay uun xadiidkan waxa weeye sanadkiisa dacfigaasaa ku sugan bal mukhtasarka basaar xaafid xajar shaahidkaa qolooyinkan ay ku yarkadee bal matalan ay xadiidka u xoogayeen ama u taxsiiniyeen ama u tasaxiixiyeen wuxuu ka cabira sanadkiisu waa jilicsan yahay waayo ninkan baa kuma sugan laakiin waxaan leenahay arrintan ah maydka dhukashadiisu ee ficilka iyo bakrin ee majmacii saxaabad iyo waqtigii faafay cidi aanay inkirin taas iyada inooguma sugan weeyaanoo ficil kitaabkaasa inoo sugan ama xadiidkan kalaamkaasaa jira xadaana isxaaq bnu mansuuri qaala ahbarana abu caabirin qaala xadaana fuleyxun wahuwa bnu sulaymaan can hilaal bni caliyin can anas bni maaliki radi allahu canhu qaala shahidna bal xadiidka abu caamirin alcaqabi baa filayaa inuu yar cusub yayo hilaal ibnu cali abucaamir abu caamir alcaqabi kunyada iyo nisbadaasuu ku shuuroobay waa nin atbaacu saadiciintii raggoodii dambe kaba mida ah. ruwaadda siqaadkoodiina kaba mida ah ama dabaqadii saree ruwaadda magaciisana cabdilmalik ibnu camrin la yidhaaho laakiin kunyadiisan baa mashhuura abu caamirin iyo nisbadiisa alcaqabiyu fuleex horeynu usoo marno fuleex ibnu sulaymaan baa la yidhaa waa nin bukhaariiyo muslimba labada kitaabba inoogu sugan laakiin muslim xadiidkii ifkiga unbuu riwaayo ku leeyay meel kale kagama sugna bukhaari laakiin meelo kala duwan oo inta badan manaaqid iyo raqaa'iqu badan buu axaadiisiisa ku soo arooriyaan kollay lamana sinna ruwaadiisii dee ahayd darajadaasoo akar min waaxid baa isaga daciifiyey akhdaa badanuu leeyay uu daciifiye laakiin dee culimmadu ta bukhaari axaadiisiisa uu xushay oo usuushiisiibuu kaba xushay marka axaadiistiisa dee uu isagu la ogyahay sheegay inay sugan tahay unbuu wariyey axaadiistii qada u ka dhacay buu warino marka axaadiistaa uu bukhaari kaba wariyo xadiidkani kaba mid yahay bukhaari baa xadiidkan la wadaagtay kitaabkan aan hayne axaadiistiisa dee la aqbalayay kaba mid tahay walow sidiisa fuleex ibnu sulaymaan haddaan si guud u eegno kollay kalaam jiro aymo kala duwana ay daciifiyaan aqdaadiisa badan daraaddeed haddii xataa heer uu gaadhan xadiidkiisu ama xasan martabadii ee su adagu uu ku gaadhi karo ee laakiin aanu saxiix noqon buhaari intiqahaas iyo coloshaa jirta axaadiidiisa bukhaarina marka waa axaadiista xooga badan ama muslim isagu xadiid keliyaabo ifkiga unbuu kaba wariye meel kale kitaabkiisa wax kagama warin ilaal ibnu calina waa nin taabiciya oo taabiciintii yaryarayn iyo raggii ugu dambeeyey abadkiya unbaabu arkay wax kaba wariyey bal markaasoo waa nin dee isaguna eh, bukhaari baa waxaa dhacay hilaal ibnu calim min bani caamir lakin waxay culimadu kalaamkiisa ka dhigaan umuudha la reerkee waaba dee waxa weeyaan waa baaridoodii qolooyinkiina fatxulbaari hayse khaasatan dabacaadkii dee dabcadiisa macruufka ah ma garan karo dabacaadka dambe ayaa halkan waxaa dhacay xadiidkan marka hore uu junayd ku soo wariyo can bilaal ibni cali matigay ku sugan tahay bilaal ibni cali laakiin waa taxriif oo dee waa khada un sawaabku waa sidaan ahayno hilaal ibnu cali walow sharaxa dhexdiisa marka waxaa sharxaya caadi uu yahay laakiin matniga xadiidka la madbacaysan ayaa halkaa hilaal bedelkeeda bilaal dhacay sawaabna maaha waa khada qaale wuxuu yihi marka anas ibnu maalik shahidna waan xaadirnay ibnatan inan lirasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay u sugnaato habihiisii ka midaan aaskeedii xaadirnay weeye waa aaskeedii way dhimatay aaskeedii bay ahayd inantuna umu kulsuum weeye waayo cusmaan baa dee san wada ognahay ruqayo iyo umu kulsuum baa isaga dambeeyey ruqaya horaysa oo ruqaya markay dhimatay rasuulka ilaahay beder buu ku maqnaa markii bishaaradii u soo gaadhay ilaahay inuu nasrigii muslimiintii siiyey ee dadkii ugu horreeye lasoo direen meel madiina u bishaaraynaya ay soo gaadheen baaba ahayd markii aadka laga soo dareeray cusmaanna iyadaabuu u hadhay oo rasuulku markaa aadkeeda ruqayo ma joogin uma kultuum bay ahde zaynabna maaha waa hawene waa cusmaan zawjadiisii bay ahayde uma kultuum bay ahayd tan markaa ay u joogeen rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh aafkeedii uu joogay haddaba waan xaadire buuri aafkeedaan xaadiren walxaal rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam jaalisun uu fadhiyo cala alqabri qabriga korkiis halkaa qabriga korkiisuu rasuulka ilaahay fadhiyey dee waaxawy fara-aytu waxaan arkay caynayhi labadii indhood ee rasuulka ilaahay oo tadmacaani ilmaynaya waa raxmada aynu soo marnay xadiidkii horeba aan ku soo marnay athar naxariiseed weeye oo waxay tilmaamaysaaba dee waxa weeyaan ruuxan qalbigiisa naxariista ku sugan bay tani daliil iyo calaamo uga tahay ma aha sabir la-aan iyo jazac ma aha rasuulkaana markii laba weydiiyey umuuro dee saa inoo cadeeyey haddaba rasuulka ilaahay waa ilmaynayey ku xadiideysan oo kale waqtiga waxaan aragnaa markaa naftu ay kaba baxaysayna waa ilmeeyey iyadoo de waxa weyaan geeridii dabadeedna waa ilmeeyey oo inaan wax farqiyo udhexeeya isrim kol hadii la iska ilaaliya wax maxduurka iyo baroorti iyo qayladiiy wixii jazac tilmaamayay ilmadu bacda alwafaat iyo qabla alwafaatba dee waa shay iskawaa jaa-is weeye kolkolna dee ikhtiyaar la-aan bay kuba timaadaay haddaba rasuulka ilaahay nihiisii oo ilmeynayaan arkay faqaala wuxuu ihi rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh afiikum dhexdiina ma ku sugan yahay dadkii joogay aaska qabriga joogay buu la hadlayaa rajulu nin lam yuqaarif ilaylata habeenkan xalay ahaa aan dee u galmoon haweenadiisii ama aan jimac laba iman taas maydinku jira ayuu yidhi yuqaarif laylakale xadiidku taasu kuma fasiran yahay walaay bukhaari halkan maaha ee marka dambe uu xadiidka janaaisi ku soo aroriyo isagoo mucallaqa ay dhacday isagoo raawi ruwaada kaba mid ah ka soo noqonaya lam yuqaarib macnaa lam yuqaarib dembin aan dembi aan dambaabin oon dembi kaba dhicin markaas aayad qur-aan oo macnahaas ama lafdigan dee igtisaabkaa dembi iyo taasana ayuu soo qaadaaye adigu malaa ruuxan ama ninkii taa ku fasirin buu macnaa lahaa dee shaahidkiisa sheegaye kollay tala u fasiray xadiidka waxa weeye waaye dee riwaayaadna ay kuba yimaadeen macna muqaarafadu inay tahay lam yujaamic ahlawi eelkiisii ama dee aan jimaac laba iman ma idinku jiraabaa rasuulka ilah yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaal abu alxata abu alxa waa dee zawju umu sulaym anasna adeerkiiba ahaa ayaa wuxuu yidhi ana aniga ayaa waxa weeye aan dee cid aan la kulme amaan xalay waxba samayn laftigan allaylana waxaan filayaa mar horena waa de ama de haddaanu kitaabka noqono kutubta kale luqada carbeed sida badan maalinta gelinkeeda hore oo dhan habeenkii tegay alleyla ayay kaba cabiraan markaa gelin dambe la gaadho ama waqtigaa dambe ayay albaarixa ka cabiraan xalay ay kaba cabiraan inagada waynoo xalay uun taasaa badan imaka waa maxay oo markaas waa maalin baa la aasaye de waa habeenkii markaa tegay way jirtaana iyadoo aan waqtigaa la gaadhin in albaarixa lagama cabiri karo oo iyadna waxa dee inoo sugan xadiid rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu caleyh markuu salaada ka baxo inuu odhanayaba iyo arkay albaarixa ama dee kuma idinka midoo dee xalay arkay ama albaarixa ru'ya iyadna xadiidka way noogu suganta waa la odhan karaa laakiin tani waa ta badan qaala abu dalxata wuxuu hi ana aniga qaala wuxuu rasuulka ilah yihi salawaat wasalaamu caleyh indil haddaba qabrigeeda ku dhaadhac si aad eelka u dhigtid fanazala uu dhaadhacay abu dalxa fii qabrihaa qabrigeedii ayuu ku dhaadhacay oo isaga iilkii dhigay xadiidkasan markii horeba sheegay bukhaarina waa wariye waana taa waan sheegnay umu kulsuum inay ahayd xaggan dee waxaa iyada inoogu sugan kol hadday dumar tahay xataa dee qabri ruux la gelinaya ay tahay haweenay haba noqotee ragga ayunbaaba ah kuwa qabriga gelinayo dumarku halkaas ay qalbi jilicsan yihiino waabata loo diidayba xataa janaatada yaan xaaraam aanay noqonbe laakiin loo diiday say umu cadiya tidhi inay janaasadaba raacaan nuhiina can itibaaci ljanaaisi walam yuxsab calayna ay tidhi xadiidka waxaana loo diiday haddaan dumarka nahay janaaista inaan raacno walow aan dee nahyi go-an oo kii lagu dambaabayay oo dee kaa aad loogu adkeeyey sa iyadu kaba cabirtay aanu ahayn marka kale dee xataa raacitaankeedii iyo qaadidiiba ay qaadayaan loo diiday inay ilka dhigaana waabay kaba sii fog tahayo markaa dumarkiina horta waxaa ilka dhigaya qabriga gelinaya dee waa rag baa gelinaya haddii dee bal markaa dadkii iyaga dee u dhowaa sanaabeed iyo zawjkeediiyo dee waaba sax haddii kalena dee waa cidii kale dee la helo ayuunbaa aad gelinayso taasi iyadu waa mid arintan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkana uu sheegay uli axad kumaan xalayto waxyaalaha laba iman oo cibaaradu ay kinaayo ay jimaac kaba tahay waxa adigu ay tahay baydade ruuxu bacd alculamaa wata idaahaanba ruuxa halkaas sidee laga yaabaa ku cusbaaye waana waqtigan dhow ee umuurahaas haweenayna marka la dhigayo waxaa dhici karta dee waxyaalo xusuus ahaan iyo waxyaalo inay soo baraan oo bal markaasi taas ruux bal matalan cahdigiisu xaggaa dheeraa oon waxyaalahaas baan u xusuusanahayn iyo waxyaalo inay noqoto laakiin meesha waxa taalla uun waxaa joogay cumaan ibnu cafaan waa dawskeedii isaguna kuma dhaadhacin ninkan kale ayaa kuba dhaadhacay dee rasuulka ilaahay idankii ayaanu uguba dhaadhacay oo dee weligii waala idmayaa ciddii u idmay way kuba dhaadhacaysaay eh, laakiin dee waxaa meeshii taalla cusmaan waa kanoo isagii dibba u joogsaday waxaana culimmadu taasan ay ku tawjiihiyaan ee iyadii umu kulfuum in xanuunkeedii dheeraaday radia allahu tacaala canha wa markii xanuunkeedii dheeraaday dee isagoo misraid male habeenkaasay dhimanaysaa iyo taasna aan islahayn inuu bal waxa weeyaan laarko dee bacda jawaarihi inuu laba kulmay taas oo isaga taasi ay kaba dhacday malaa noocyar tawbiiqna ugu sugan tahay eh, laakiin de xadiiska kuma sugnaa intay naftu ka baxay dabadeed ama iyadoo dee sakaraadayse waa iyadoo xanuunkeedii dheeraaday isna islayn malaa way dhimanaysaaba in dee isagiina markaa xaajadaas markay timi baahidaas muddadan ay dheeraatay daraaddeed inay arrintaas taasi ugaba dhacday ee amarkii ilaahay iyo qadarkiina yimo rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa deeto tan uu hadalkan yidhi bal markaa taasumbaana culimmadu kuma tawjiihiyaan cusmaan waa joogay meel kumuu maqnayn inda bal maalan markaa cinda dumarka dhigaysana kollay umuurahaas yar muraacaad ama la dhowro xadiiska way nooguma sugan tahay oohintiina way noogu sugantaho rasuulka ilaahi waa kaa ooyay qabriga korkiisana waa fadhiyo fadhiista qabriga dushiisa la fadhiistay iyadna mashruuciyadii ama banaanideed waa inoogu wada sugantay waa umuuro kollay fawaaid kala duwan oo xadiiska inooguba sugan axaadiistii wahintuna halkaasay nooguba dhammaatay baabu maa jaa fii firaashi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay firaashkiisii iyo gobashiisii wuxuu kuba soo arooraya kuba yimi laba xadiidun baaba inoo soo socdo mid yar dheer yahay ayuu baabkiisii yahay ee kollay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaweyaan adduunyo waxaweyaan zuhdiita ama ayuu kaba daahidsaaba jire ama madaahirteediiy waxyaalaha aanu qiimayn jirin aanu bal waxaweyaan dee iyada taas xagga aanu xariiskuma ahaynba bal gogoshiisii iyadaynu hore cuntadiisii wax ku soo aragnay kabihiisii aan soo aragnay dharkiisii aan soo aragno umuuro aynu soo wadanno wuxuu cunayey wuxuu cabayey waxyaalahaasoo dhanna waa waxaan soo wada ogaanay bal matalan taas ayaa halkan waxaa inooguba imanaya gogoshii uu ku seex xunayina rasuulka ilaahi waxay ahaydba firaashna waxa weeyaan dee waa waxaa lagu jamciyaana furushta kitaabba kutub loogu jamciyo waa isla wasanuun labadoodu mufradkiiyo jamace waa waxa lagu xalagoglado oo dhan ayaa firaash uu noqonayaaye bal wixii kuwa yimi xaggaas xadaana caliy bnu xujrin qaala anba'ana caliy bnu musirin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radi allahu canha qaalat anaha qaalat kale cid ani maka islaaho way cusubtay mana cali ibnu musir baa jira isaguna waa nin iqa ah oo dee markaa caalimna ahaa mawsil magaalada la odhanayana waqtigiisii qaadi ka ahaa atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe maaha kuwii ugu horeeye u waaweynaa kuwii u yaryaraana maaha waa kuwa dhexo ee ciddiina taqriib isticmaasha ama haysata ama hadda aragta in badanna dadkii ka dambeeyey waa waxbay ka soo naqliyaan oo kutubtaa la taxqiijiyey iyagoo dee nin sheegayo min alkhaamisa min araabica min aaalia waa isilaaad xaafid kitaabkiisa taqriib leeyahay bal isilaaxiisa haddaan eegna waa qolada sideedaad ee ruwaada marka la eega saxaabadii mid keliya laga dhigo kow kuwa kalea la yar badiyaayo taabiciintiibaa afar noqdo atbaacu taabiciintaa saddex noqono atbaacu markaa dee kuwa kasii dambeeyaana saddex qolo kala dhigaayo haddaba waxa weeye ayuu yahay waa nin muslimna qaadi kabaa hostiqaar caaisha ayaa waxay tidhi inamaa kaana firaashu rasuulilaahi sal allahu calay wasalam wuxuubaa bu ahaa rasuulki ilaahay firaashkiis alladii firaashkaasoo yanaamu calayhi uu kuba seexanayay min aadamin haran ayuu ahaa adugu adamku waa idiinta ama waa haragga marka la megdiyo dhogortiiyo waxaa laga suuriyo waa dee san oo kale iyo masallaha lagu tukan jiray waa marka saa lagaba dhigo laga reebo wixii ama dee hilib lahaayee cufuuno keeni lahaaye dhogor laha laga wada saafi yeelo waa dabqigii ama magdintii taasba adiin lagu magacaabaye haddaba waxaa u ahaa firaashku dee halkan inaga maro iniyo waxyaalayo umuura dusha lagaga sameeyo horta haragaasuu ahaa haragaas ama adiinta ah idinta waa aljund lmadluuq oo xashwuhu waxa lagu cubay wey lagu cabeeyey alkanaga dee buushkan ama qudmigan iyo waxyaalo xashwigiisuna liifun liif uu yahay inaga liifkeenu waaba xigan iyo wixii laga markaa feedho iyaga geedkan timirta ayay laamihiisa oo dee la feedhay ayay liif kala soo baxayeen kaas baa dee iyagu markaa firaashyadood iyo waxyaalaha ay markaa ay ku cabayn jireen iyada kolkol dee makhadaad aadaadkooda iyo barkimooyinkooda daba rasuulka ilaahay gogashaa uu ku seexanayay salawaatullaahi wasalaamu calayh iyadoo kollay kuwa ka sii fiican dhinaca uga fiican uga jilicsane ay jireen waqtigoodiiba isagoo haragga waxoogaa dee bal maalan adigu liifkaasna looga dhigay wixii lagu cabeeyey ama lagu cubayba taas baa uu ahaa rasuulka ilaahay firaashkiisu salawaatullaahi wasalaamu calayh maxshuun min liifi naqli bal markaa dee ruuxu isagoo le waa zuhdi iyo waxyaalaha ku xeel dheeraanayaa inuu yidhaaho gogalba waan isaga iska daynayaayo dhulkuba kuma seexanayaa taasi kollay dee ilaahay dariiqadiina maaha waa ka rasuulka ilahay horta balfiraash iyo waxyaale kuma seexanayay kolkaasuu dhiganaya kolkol sariir cabiir oon wax ka xigaa jirinoo jirkiisa ama cawyar lagu duldhigay oo markaa jirkiisu markaana iyadna wax xidhnayn raadkii cabiirka iyo ama cawdan iyo waxaasi dhinaciisa lagaba arkayana waa kuma seexanayadna way noogaba sugan tahay laakiin bal firaashkiisu kaas buu ahaayo wuxuu dee firaash inuu ku seexda wax suhdigii iyo umuurahaas iyo markaa taas anfiyayo ka hor imanaya ma aha laakiin waxa inoo soo socotaba rasuulka ilaahay inaan taa kuba xeel dheeraan jirin in yaroo kooban oo dhinaca dhulka dee dhinaciisa saaro dhulkii kaba celiyo uun in firaashkiisaasi ahaa hooyadoo kol la isugu laabay oo laba goor iyo lata ama saddex goor la laabay si uu u yaroonaado oo uu debalmasalan dhinaciisina uguba fiicnaado inuu xadiidkii walow sanadkiisu dacfi ku sugan yahay uu diiday ayaaba inoo soo socoteen laakiin rasuulka ilaahay firaashkiisu kaasba xadiidkana bukhaari iyo muslim baa wariyay san dee tirmidi kan iyo kitaabkiisanan hayno iyo jaamiciisaba ugu soo saaro waa xadiid marka labadii sheekh baa isku waafaqeen xadaana abulkhadaabi ziyaad bnu yaxya albasriy qaala xadaana cabdullaahi bnu maymuunin qaala xadaana jacfar bnu muxammadin can abihi qaala su'ilat caaishatu caaisha la weydiiyey sanadka xadiidka abulkhadaab kolay iminku inagu cusub yahay san filayo dee ma xusuusi ziyaad ibnu yaxya ibnu ziyaad ibnu xafsan ayaa la ydhaha waa nin reer basra waana nin siqa ah waana marka la eego dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay maaha isagu taabici atbaacu taabicina maaha ee waa qolooyinkii la kulmay dabaqadii imaam axmed iyo weyn imaam axmed iyoba isku waqti ahaayeen waana ka geeri dambeeye oo dee isagu laba boqol iyo kontomeeyihii jirada waa soo gaadhay waana nin siqa ah weeye oo siqaadii ruwaadda kaba mida ah, ee laakiin kaba mida ah dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay sidii ugu waaweynaa ama dabaqadii ugu horreysay qolooyinka atbaacu taabiciinta laba kulmay ayuu kaba mid yahay oo dee tirmidina waa u sheekaa ninka ku xigee cabdullaahi ibnu maymuun la yidhaaho man isagoo atbaacu taabiciintii ka mid ah cabdulaahi ibnu maymuun ibnu daa baa la yidhaahaa waa nin aad u daciifa ah oo matruuka ah, ama ujeedadu waa dacfi marka la eego ruwaad maaha dacfi dhow in badan baa laysaga daciifiyaa xifdigiisa xumaa ka xadiidkiisu mutaabaca iyo shaahidiya waxbuu galaayo wixii xoogeeyaaba way xoogeeyaan barhkood baa bal matalan loo daciifiya dee ikhtilaafkiisa laakiin ragga qaarkoodna dacfigooda aad u adagoo ninkan dacfigiisu waa nin uu adag yahay ama xad tarkiba gaadhay in fara lagaba qaado bal ninkan markaa waa ninka sanadka inoogu sugan waa nin sanadku inta kale waa caadi ee ninkan baa kuba jira sanadkan waxaa ku xigay jacfar ibni muxamed oo aabihii ka warinaya ma xusuusta hore inaan usoo aragnaye waa qoys aalubeydkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh horta marka gees laga eegana waqtigoodii waa aalubeydkaba madaxdoodii ahaayeen midi waa jacfar dee kollay la wada maqanaya sidaad u maydaan jacfar saadiq ninkii la odhanaya weeye jacfar saadiq waa jacfar ibnu muxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi weeye aabihii muxamedna waa nin caalima oo iqa ayuu ahaa isaguna waqtigiisii marka la eego waa nin taabiciya isagu weeyaan ahlubeydka madaxdoodii waxaa la yidhaha maxamed albaatir ninka kuba shuhroobay isaga labadooda xadiidka inoogu sugan dee kollay aab maxamedna waxaa dhalay cali oo dee ninkii qiimaha badnaa ragga kabasii heersareeyey ee zaynalcaabidiin loo yaqaanay waya cali zaynalcaabidiin caligaas buu dhalay xuseyn ibnu cali ibnu abi aalib dhalay marka waxaan leenahay waa waqtigoodii iyo marka la eego casrigoodiiba dadkii ugu mudnaa ayay kala mid yihin dee arrintan kale ah ahlubeydkii rasuulka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh culimadoodii cubaadoodii suhaadoodii inay yihiinna waaba arrin kale markaa jacfar ibni muxamed baa wuxuu ka warinayaa aabihii muxamed ulbaaqir muxamed ulbaaqir baa qaala wuxuu yidhi su'ilat caaishatu caaishaa la weydiiyey waan weydiiyey muu odhan waan u joogay hadalkan kuma sugna caaishaa la weydiiyey buu yidhi maxamed ubaqarna waa dabaqadii zuhri iyo waa nin atbaac taabiciintii raggoodii yaryaraa kaba mid ah caaisho markaa ma soo gaadhin xabsana ma soo gaadhin markaa sanadkaa kalago' baa jira ama waxay inqidaac kaba cabiraan baa jira shareexdan hayaana inqidaaca keliyuu soo qaaday isagoo cilada xadiidkaba iska iloobay oo ah cabdulaahi bnu maymuune inqidaac baa jira laakiin xadiidka intiisa hore waaba intan imikaan kaba soo baxnay ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen weeyaanoo inqidaacani lahaa jiro cabdulahi ibnu maymuun ha ku jire laakiin markaynu xadiidka matigiisa eegno ee waa kaa imankaynu kala soo baxno intan hore saxiix bay noo noqonaysaa sanadkan saxiix kuma aha ee laakiin waxay dee saxiix inoogu tahay waa xadiidkii horeynu sooba aragnay caaishaa la weydiiyo waxaa lagu yidhi maa kaana muxuu ahaa firaashi rasuulilaahi sal allahu caley wasalam rasuulka ilaahay firaashkiisu fii beytiki adiga aqalkaa markuu gurigaaga joogo dee guryihii kala mahay waa markuu gurigaaga joogo wixii uu ku seexan jiray waa wuxuu ku seexanayo weydiinaya muxuu ahaa qaalat waxay tidhi min adamin xashquhu min liifin waa xadiidkeenu soo marray inuu markaa intani waa inoo saxiix adab buu ahaa haraggaa la magdiyey ee masallaho kale oo xashwigu waxa lagu cubay ee dee lagu cabeeyey gudihiisa ku suganna min liifin liif uu yahay liifkaana qisha qaaliban ay kaba samaystaan liifkan xigeen waxyaalahaasna liifun baa la odhanaya wasu'ilat xafsatu waa sanadkii hore uun xabsana waa la weydiiyey inqidaaci waa jiraa uun sanadkeedakii horena waa inoogu sugan yahay inqidaacu uu sahlanaan lahay dee ninka hore inooguma sugan bal waana xadiidkanna isaga shaahidkaa hore ee inoogu jiraa kan inooguma sugnee oo xadiidka hordee shaahid baanu haynay sadir inta hore maa kaana firaashu rasuulilaahi sal allahu cala wasalam fii beytika xabsana waa la weydiiye firaashkii rasuulkii ilaahay markuu aqalkaaga dacdee uu ku seexan jiray uu joogo muxuu ahaa qaalat waxay tidhi midxan kaana wuxuu ahaa khabarkii daynay kaana ayaa inoo taalay tii baan qadaranaynaa taasaa inoo nasbinaysa oon khabarkeedii ka dhigaynaa kaana muqadara kaana wuxuu ahaa misxan misxi ahaa kabaytii hore kama dheera laakiin misxigu waa wax adigu ay huwan jireen ama ay goglan jireen inta badan oo ama wax adaguno inta badan suufiya ama shacarkan dhagobtaa riya ha noqotaa ama suufkan cidaaba ay ka samaysan jireen buu ahaayo iska qaroloo kolkol ay xataa dadka qaarkood rubaantii nasaare iyana noocsaa weeg iyabai ama ruux ay zuhdi ku tilmaamayaan iyo masxi buu xidhan jiray oo ama masuux bay xidhan jireen duwaa kistaha qaliidkee inta badan la goglo jiro asalkiisuna suufka ayaa waxaa kala samaysnaa misxigaasu ahaa maxaa jira marka iyada wax dhexdiisa lagu cabeeyey liisiyo wax ku jiray mabay sheegine nasniyihii waanu laabaynay sinyatayni laba goor baan saa isugu laabaynay sinyatayni waa musanaa sidyatin sidyadna ujeedadu aag kisaw kisahaas ma aha si uu bal matalan dee uu bal dhinaciisii rasuulkii ilaahay uu ee u yar markaa u yar jilicsadaado ayay isaga isku laabayeen laba goor baan saa isugu laabaynay bay tidhi kaasuu ku seexanaya faynama caleyhu kuma seexanaya qisooyinka qaarkood hadday dhacana ama riwaayo simyeynina waa isla midno simyon haddaan idhaahnona waa wixii laysku laabay uun dee musanihiisa simyaani noqon haddii simyatu laydhaana waa macnahaasoo musanihiba simyataani noqon faynaamu caleyh wuu kuma seexanaya saasay ahayd wax weynba may ahayn furaash weyn ma lahayn ee waxaas ama misiga ay kaba cabirtay waa kisahaas yar qarada leh oo gal ay si uu dee dhinaciisa u yar qabto u yar jiricsanaada ay isku laabi jireen baa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh kuma seexanaya falamaa kaana daata laylati markay habeen ahaatay laftiga daata way iska zaa'iduun de waa yarta waa markay habeen habeenada ka midi ay ahaatay ayaan kultu waxaan idhi waa fii nafsiha ama dee ciddii kale guriga joogtay baabay ku tidhi low samaytu haddii aan isku laabo midxigan arbaca siniyaatin waa afar goor oo ujeedadu halkay markii hore laba gooruu isaga laabi jirtay si u yaroonaado mar saddexaad iyo mar afraad ay isku laabto dee malaa waa nin qaadi noqonayeyo haddana weli waasicuun baabu ahaa oo haddaan dee inta mar isku markii hore laba goorun baabay sidigiisu ahayd haddaan afar goor ka dhiga intan aan isku laabayo lakaana awdaa lahu taasaa u sahlanaan lahayd oo rasuulka ilaahay dhinaciisa jilicsan oo u jilicsanaan lahayd u fudoona u sahlanaan lahayd saasay tidhi fasanaynaahu lahu waxaanu isugu laabnay biarbaci sinyaatin afar sinyo isagii unba waa wax kale maaha mid cusub may keenin mid dee umay keenine kii unbay halkii laba goor laysaga ysaga laabi jiray afar goor isku laabtay rasuulka ilaahayna dee gobashiisii muyamo wuu seexday muu dareemin falama asbaxa markuu waa bariistay ayuu qaala yidhi maa farashtumuu damadii unbaa la ishbaaciyay maa farashtum baa asal ku ah maa farashtumu liya laylata maa farashtum maxaa ii gogasheen lii aniga alleylata habeenkan xabsuu la hadlaya dee kale la joogtay laakiin habeen markii aynu soo haynay samarkii rasuulka baabka aan kuma jirnay xadiidkii xadiisu khuraafa aynu sooba aragnay ee ay yidhaaheen dumarku kaanahu xadiiu khuraafa ayaa waxaan ku soo aragnay lafdiga xadiisku inuu ahaa atadruuna man khuraafatu khuraafaadikuyagaa garanaysaa dumarna uu la hadlayay markaasaa waxaan idhi waxa kuma sugan iyadoo dee ay markaa luqadii markaynu xaggeedu eegno in dumarkii lagulaba hadlo khidaabkii mudakar halkana waa si oo kale dee shaahid kalena waan sheegnay habeenkaasoo mid saxiixa muslim ku sugan oo iyadoo rasuulka ilaahay subax guriga yimi caaishana uu la hadlay yuli hal cindakum shay wax lagu afuro ama dee aan kuma quraacdo iyo haweenay waqti hooyadii khadiijo u iman jirtay oo waxa weyaan taas inuu yidhi kayfa xaalukum bacdadaa taas oo kolkol dee waxaan leenahay waa umuuro luqadiiba aan kaba helayno kolkol dumarkii ama takriimba haba noqoto tashriif haba noqotiy waxyaale khidaabkii mudaarka lagula khidaabay tadna waa taa baabkeedu maa farashtum liyo laylata farashtum liyo laylata gogashan may ahayn tii hore waxay ii gogasheen muxuu ahaa allaylana waa abeenkii markaa tegey waa subaxdii markuu toosay bay ahayd ee wuxuu leeyahna weli waa taa aan leenahay dee albaarixa weli waqtigii la odhanaya may gaadhin qaalat waxa tidhi qulla waxaan idhi wa firaashuka waa gogashaadii uun ilaa laakiina ana anagu sanaynaahu waanu isku laabnay fii arbaci sanaati afar goor baan isku jebinay oo baan isku laabnay oo qulnaa waxaan idhi huwa awdau laka adiga dee rasuulka ilaahi kaasaa kuu sahlanoo dhinacaagii uga fudud uga sahlan uga jilicsan ee si markii hore aad ugu seexanaysay qaala markaa wuxuuhi rudduuhu celiya lixaalati luulaa xaaladiisii hore dib iigu celiya oo xaaladiisii hore ee ayadun ina mar laba goorun la isku jiray dib ugu celiya fa inahu shaniya manacadtii way ii diiday wadaa'atu waa jilicsanadiisii intii baa malaa dhinacii uu leeya rasuulka ilaahi way u jilicsan tahay waa suhuuladiisii sahlanidiisii ama jiraeciisii wuu jilicsanaa maanta xaggii dhinacayga u jilicsanaa waxay iga horjoogsatayba salaadii layidha hurdadii baa ila tagtayba oo ujeedadu furaashka noocanan kuma seexday ee dee kii hore aan ahayn dhinacii iyo matalan dhinacana ugaba roon ayaa waxay ii diidayba salaadaydii aan u kici jiray taasuskaygii ayaa ii diiday bal matalan dee malaagu firaash sidaas aho aada u jilicsan oo dee waa markaa kuweeda mid labadhiga uma ahayne oo ruuxu kuma seexdo ee waxay noqonaysaa waa la arkaa hurdadiibuu macaansanayaay oo jirkiibay ugaba roontahay oo isagoo wax dee jirkiisii kuma adag oo qallafsan oo saas uguma seexda oo la dhikato inuu toostoosoo mu hurdo fiican helin tanaa ugaba taalona taas buu leeyahy bal markaa iguma celiyaa sifaynoo madacati wadawaatu salaatiya laylata salaadii ana xalay tukan lahaa maalinkan tukan lahaa ila xadiidka intiisa hore waataan idhi sadrigiisa hore waa inoo saxiix inta dambana dee cabdullaahi ibnu maymuun iyo inqidaacaas baa kuba sugan kolley inta dambana wax gaaro aan ku kabno ma hayno kolley inta dambe xadiidka sanadkan inta qaybtan dambe daciifay noqonaysaa babu maa jaa fii tawaaduci rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu u baabaysnayo wixii ku soo arooray rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh tawaaduciisii tawaaduciisii uu tawaaducayay aanu dadka iska sarraysiinahayn taas iyo kibar la-aantiisii tawaaduciisii taas buu wixii kuba yimi baabkiisii weeye xadaana axmed ibnu maneecin wa saciid ibnu cabdiraxmaan almaqsuumiyi wakayru waaxidin maaha labadooduna dee waa mid iyo laba iyo saddex kale ayaaba noo waramo qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan ibnu cuyeynata can izuriya can cubaydilahi cubaydilahi bn cabdilahi bn cutbata bni mascuud weeye isna fuqaadii madiina toddobada ayd kaba mid ah can ibni cabaasin can cumara bni lkhadaabi qaala qaala rasuul llaahi sal llahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tuduruunii aniga hay ammaanina oo ammaanta ammaanaysaan ha ku xeeldheeraadin oo aliqraa waxaa la yidhaha mujaawasat alxaddi fi lmadx ammaantii oo lagu xeeldheeraado taas baa la yidhaha oo de waxa weyaan madxigeyga iyo ammaanta ammaanaysaan ha ku xeeldheeraadin oo dee taasi ay keento waxaanan kuba sifoobin sifo aanan lahayn oo kale oo dee ay iguma sifaysaan oo kolkol dee mubaalabadan iyo xeeldheeraantani ammaantii lagu xeedeeraanayo waxay keenaysaa in dee bashar sifadii uu lahaa sifo aan ahayn oo sifo ilaah leeyahayba la siiyo oo taas bay keenaysaaba waana nasaaratii kaba dhacday ay markaa inay ilaahay barhkood yidhaaheen barhna waaba ilaah ay yidhaaheen taas ama dee waxa weeyaan taas ay yidhaaheen oo haddaba aniga ammaantayda ha ku xeeldheeraanina kamaa adrat inasaara nasaaristay ugu xeeldheeraatay ammaantiisa ay ugu xadgudubtay ammaantiisii ibna maryama ciise bnu maryam ammaantiisii say ugu xadgudbeen ee barhkood ay ilaah kaba dhigeen barhkood ina ilaahay ay kaba dhigeen taasoo kale ujeedadu waa iyadoo adugu wax bashar rasuulkii ilaahay bashar weeye ilaahay dadkii kaba fadilo rasuul ilaahay ah waa adoon ilaahay uun bal dee markaa ammaan naartii uu mutay mooyaane wax keenaya in isagii la siiyo sifo sifaadkii dee ilaahnimada kaba mid ah ama rabbinimada kaba mid ah waa mujaawasadii xadkay noqon xadgudub noqon dee waa waxna kufri keenaya bal taa iska ilaaliya baa rasuulka ilaah yidhi inamaa ana anigu cabdun addoon baan ahay oo addoon ilaahay baan ahay dee wax cubuudiya markaa anfiyaya oo laygu sifeeyaana meesha maba yaalaan addoon ilaahay baan ahay ee faquuluu dhaha cabdullaahi isagu waa adoon ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii dhah oo huwa cabdullaahi wa rasuuluhu dhah cubuudiyaha risaaladaasi ku sifaysan yahay wax bal matalan taa ka hor imanaya anfiaya oo taa dhaafsan waa mamnuunkii rubuubiya ama uluuyaa taa iska ilaaliya taasba weeye saas buuri marka rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh de xadiidka tawaaduciisa waa inooguba sugan yahay waa kaa yidhi addoon ilaahay baan ahay ee waana xaqiiq ahaan u ahaa waa addoon ilaahay waa rasuulkiisii waa bashar dee kaba mid ah markaas awaabtuna qur-aanka taasba kuba soo noqnoqoto rasuulka ilaahayna ay kuba soo noqotay axaadiistiisa macnuhuna waxa weeyaanu isagoo ummadiisa ugabadigaya ka nahyaya oo kana dheeraynaya waxdeen matalan umuuraha ka hor iman oo ah sifaatkii rububiya ilaahayda ama uluuriya uu lahaa in la siiyo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh de in badanna dadka ammaano rasuulka ilaahay qasaaidka qaarkood iyo waxyaalahaasi way ku sugan yihiin khaladaadka iyo xadgudubkaasi way kuma sugayn kolkol dee lagaba dhigo inuu qayb oo dhan og yahay ilaahubaa wax qaybo og isaga wixii ilaahay kama ogeysiiyo oga laga dhigo bal maalan kollayo de adugu way farabadan yihinba waxyaalaha mubaalaqaadkaa jira oo kale waxaweyaan unoo keenayo un de umuuraha aafsan haddaba taa iska ilaaliyabaa rasuulka ilaahay leeyahay xadaana caliy bnu xujrin qaala anba'naa suwayd bnu cabdilcasiisi xadiidkana bukhaari baa la wariyey sheekhan aan hayno xadaana caliy bnu xujrin qaala anba'naa suwayd bnu cabdilcasiisi can xumaydin can anas bni maalikin radia allahu canhu ana imra'atan haweenay ayaa jaaa timi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam saxiixa muslim waxaa ku sugnaa xataa caqligeedu inaanu dhammaynba faqaalat lahu waxay ku tidhi ina lii aniga waxa ii sugnaaday ilayka xaggaaga xaajatan xaajo ayaan kuu leeyahay faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi ijlisii fadhiiso fii ayi dariiqi lmadiinati madiina dariiqeeda kii kamid ahee shiti aada doonto waa wadooyinka madiina meeshii kamid ee doonto fadhiiso ajlis waa fadhiisan ilayk waa dee mufdiyan ilayka adoo adiga macaagaan fadhiisan arrintaadaad eegi taas baa rasuulka ilaahi yidhi oo dee isagoo rasuulka ilaahi ah afdal albashar aha ayaa hadday dee addoomi iska daaba dadkii kale addoomihii madiina ay u yimaadaan oy dee xaajo u leeyihiin baa rasuulka ilaahay ee uuma raaci jiray halkii xaajadooda ahayd xaajadoodii uma gudi jiray xadiidkana horta sanadkan inoo yaala suwayd ibnu cabdilcasiis ninkaa la yidhaha waa nin daciifa laakiin axmed iyo abi daa iyo dariiqiisan meel aan oo xumayd dad kaleo kaba wariyo dadkii siqaada ahaa ayay kaba wariyeenoo xadiidku duruq kalu leeyoon suwayd kuma sugnayn bukhaariyo isagoo mucallaqa xadiidka waa wariyey laakiin xadiid qataada can anasba ah muslimna isaguna waa wariyey naxwigii oo adigu bal waxaan leenahay dariiqan suwayd ee maanta inoogu sugan duruq kale oo kiisa ahayn buu leeyahay oo xumayd ama kaba wariyey ama anasba lagaba wariyo xadiidku waa xadiidu saxiixa ah. rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh tawaaduciisii inooba tilmaamaya dee eh, waxaa baltaas inooba tilmaamaya rasuulka ilaah leeyahay amayna tusayaan xadaana caliy bnu xujrin qaala anbaana caliy bnu musrin can muslim acwari can anas bni malikin radi allahu canhu qaala anahu qaal kaana rasuul llahi sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yacuudu mid booqda almardaa dadka xanuunsanaya waa soo booqan jiray wayashadu waa xaadiri jiray aljanaaisa meydka iyo aasa janaaistana uu ka qayb geli jiray salaadii hadday tahay iyo tashiiceedii iyo bal ay tahayba aatitaankeedii waa xaadiri jiray wayarkabu waa fuuli jiray alximaara waxa weyaan dameerna madiine isagoo jooga iyo meel kaleba waa fuuli jiray waana tawaaduciisii taas wayujiibu waa aqbalayay dacwat alcabdi addoonka mamluugaaba dacwadiisa hadday diyaafada tahay ama lasoo diray iyo hadday wax kalaba tahayba kaa isagu mamluuga ah ee la addoonka ana kama kibri jirina waa ajiibi jiray wa kaana waxaanu ahaa yowma banii quraydata maalintii reer bani qurayda waa maalintii reer bani qurayda la xisaarinayay dagaalkii khadaq markii laga soo noqday uun calaa ximaarin dameer makhduumin ku lagu dee faruur xidhayba weeye waa khidaabkii waa dimaamka oo dee waa wixii lagu hogaaminaya afkiisa kuba xidhna maalka halkan faruurtiisa bixablin xadhig min liifin liif ah oo noocaa dee iyagu liifkoodii ay ka dilaacsan jireen ay kasoo feedhan jireen laamaha timirta ayaa xadhigan laga soohay oo u kala samaysnaa oo xadhigtaas ah ayaa khidaam loogaba dhigay wa calayhi wacala alximaari dameerka korkiisana ikaafun ikaaf baa kuba sugnaa ikaafku waa waxan dee uu isaga dhigay ee uu ku fadhiyayoo hadday faraska tahay kiisa surji baa lagu magacaabaa awta oo kale ama geelana raxli baa lagu magacaabaya koorahoodiiyo waxaa lagu duldhigayay waxan yar xataa haba noqoto uun dee wax karbaashkii oo kale iyo wax saasa ah. yaanu noqonin boqoryo iyo wax kaba samaysanee la duldhigan iyo dameerkana waa ka ikaafka lagaba cabirayay haddaba rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa tawaaduciisii ayuu maalintaas iyo dee waqtiyo kaleba dameerkuu fuuli jiray waliba dameer waxa saaran ee uu isaga dhigay uu yahayba waxaan qiimo saasaba lahayn oo liifka kaba samaysan taas bay ahayd rasuulka ilaahi wasalaamu caleyh bal xadiis kollay tawaaducii rasuulku waa inooguba sugan yahay qadarkoo la fuulaana inaanu dee bal waxa weyaan muru'ada shaksiga iyo waxyaalahaas iyo sharaftiisa wax hoos u dhigayo ahayn ama muru'adiisa dhaawacayo rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh afdal alkhalqi ahaa ayaaba fuuli jiray oo xadiidka way noogu sugan tahay bal dee waxa weya ruuxii u baahday ee fuulan xadiidkana xasan uu halkan ugu wariyey tirmidi jaamiciisana waa ku wariyey waxaanu idhaha xadiidkan muslimkan ninkan oo muslimulacwar uu yidhi dariiqiisa uu mooye dariiq kaloon kaba garanaynaa ma jirto wuxuu intaa ku daraa waa jaamiciisee muslimulacwar muslim ibnu kaysaan baa laydhaha almulaa'i waana nin la daciifiyo ayuu kuba daraa taas ibnu maaja iyana xadiidka way wariyeen laakiin dariiqiisa unbaa lagu wariyo bal xadiidka sanadkiisa dacfigaas baa kuba sugan laakiin umuuro guudoo dee rasuulkii ilaahay aynu kaba ognay axwaashiisii oynu meelo kale iyo durub kalena inooguma sugnaatay way jiraanoo tawaaduciisii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadaثna wasr bn cabdilaclى اlkuufiy qala xadaثna mxamed bn fudayl can ilacmashi can anas bni maliki radi allahu canhu qaala anahu qaal wuxuu yihi anas bni malik kaana wuxuu ahaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam yudcaa mid loogu yeedho ilaa khubsi shaciiri heed jimis laga dubay ama khubsigeed oo dee qamadi maaha waay noocoodii dee ka hooseeyaba qamadidii ayuu rasuulka ilaahay uu aqbali jiray haddii loogu yeedho waa loogu yeedhi jiray iyo wal ihaalati ihaalo ihaaladu waa wixii dufanahum ama dee wixii adigu dufankiisa ama waxaweyaan wixii lagaba shiilay baruurtiiyo waxyaalahaas ama wax kale adigu waa wixii dee adigu dufankaa idaamka ahaa asamiqati dee muddo dheer intay taallay isbedeshay oo raayaxadeediiba isbedeshay ayaa loogu yeedhayay waa khubsigan baa taas idaam ay uba ahayd fa rasuulka ilaahi kama kibrahayd waxaan markaa ma diidahayn ee uu aqbali jiray falaqad kaana lahu rasuulka ilaahi waxa u sugnaa dircun diric cinda yahuudiyin ku yahuudiya agtii oo ujeeddadu diricu rasuulkii ilaahay oo dagaalka kii uu qaadan jiray ah ayaa nin yahuudiya ayuu kaba rahbay waa xayaatadiisa aqirkeed wax dadkii muslimiinta ah dhaqaalahooduba fiicnaaday waa raashin weliba heed ahaa saaca ahaa uu reerkiisa iyo ehelkiisa u soo qaaday oo aanu markaa hayn wuxuu kuma bixiyu ka soo amaaday ayuu diriciisiina isagii u dhiibay si uu rahmad ugu haysto waayo waa nin yahuudi oo muslim ma ahaynba famaa wajada ma helin maa yafukuha diricaas waa wax yaroo kooban oo dee sodomeeyo saaca ayuu markaa ku rahmay diriciisii dagaalka ehelkiisaan u soo qaaday raashinkan wuxuu ku soo furta muu helin xataa maata ilaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wafaadayo de adigu tadna waa zuhdi iyo adduunyo aanu xagga aanu xirsi iyo dankaba lahayn iyadoo looga bandhigay in badxa umakiya buuraheediiba dahab loogaba dhigo rasuulka ilaahi uu doortay addoon inuu noqdo nebi ah ee maalinna dhergee maalinna gaajooda taas taas uu doortay bal taas bay ahayd kole xadiidkan imakaan hayno tirmidi oo oh, sunantana axmed baa la wadaagsaday sanadkana eh? in yar wa wax jiraanoo raggani horta waa rag wada siqaad ah eh? waasil ibnu cabdillah calaya intoo dhami waana sanad koobanbo waxaan aragnaaba waa afar keliyaba isaga rasuulka ilaahay uga dhaxeeya axmashna waa nin de waqtigiisii xufaadii waqtigiisii iyo muqri'intii waqtigiisaba ahaa cubaadii waqtigiisna lahaa oo sanado badan baa layidhaha takbiiratulixraam may dhaafinba ninka axmash sulaymaan ibnu mihiraan baa laydhaaye anas u arkay araggaa mooye laakiin maqal uu wax ka maqli may jirin waayo waa taabici aada u yar taabicinimada waxaa loogu sugay araggaa uu anas iyo arkay ama anas uu arkay laakiin maqal uu wax ka maqlay culimmadu may sugin taasi markaa waxay keenaysaa acmash iyo anas ha arkee kol haddaanu riwaayo ku lahayn in sanadkan kala go' jiro halkan inqidaac jiro laakiin xadiidka bukhaarina waa wariyey musanifkuna kitaabkiisa kale sunantaa waa ku wariyey dariiq aan dariiqan acmash ahayna anas way ugaba wariyeen isagoo qataada oo la ogyahay dee riwaayadii sii badnayd oo anas ku lahaa kana weyn acmash isagu warinaya bukhaari iyo ay wariyeen musanifkan oo tirmidiya kitaabkiisa sunanto bal marka waxaan leenahay halkan inqidaac jiro ee xadiidka asalkiis iyo duruqda kale ayuu inoogu sugan yahay waana xadiidka saxiixa mid weeyaanoo bal tawaaducii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh waa inoogu sugan yahay oo ee cuntada iska hoosaysa bal ay xadiidkii ku sugantay iyo hala waa noocdeedu dufankaas muddo dheer intuu yaallay urtiisiba isbadashay oo loogu yeedho nu diidi jiray waa tawaaducii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh kolleyna dee waxa weeye waxyaalahaasi ama hilib ah ama dufana waxyaala haddii dee muddooyinku yaallo urtiisa isbedesho kale haddii la leeyahay dee darar ka imanayo ruuxiyo dee wax la hubo ama darar ugaba imanayo waa loo diidaya dararka daraaddii baa loogu diidaya deeta wa xaraam maahay haddii kalena dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh waa kan cunayba oo haddaan wax dararoo ku suganaa jirin bal dee ruuxii si kale u diidaya mooyaane wax mancioo sharci xaggii ugaba imanaya urtan daraaddeed kuma jira haddii aan lahayn darar baa ka imanaya haddii darar muxaqaqi jira jiro ama darar aada loogu malaynayaa jirto dee wixii waa lagaba dheeraanaya arinta kale inooguma suganna waa tacaamulkii rasuulka ilaahay ninka yahuudiga uu la tacaamulay iyadoo saxaabo kaloo wakhtigaa xoolo lahaydba ay jiraan oo mid weeyaane dee waa bannaanida ay bannaan tahay qolooyinka caynkana oo weliba xoolahoodu xaraam iyo xalaalba leeyihiin ilaahay baa yidhi adkaaluuna lisux ribaday banaysanayeen xaraam iyo xalaal ba ay leeyihin bal tacaamul haddii aan cayntii xaaraamta lagula tacaamulayn tacaamulku inuu bannaan yahay xadiiska way nooguma sugnaanaysaa rasuulka ilahay waqtiguu la tacaamulaya waqtiyadii wafaadi doono oo kale waxaanay bacd alculamaa yidhaahaan sababtu isaga u doortay inuu dadkii saxaabada ahaa ee kale waxaystay waxaa dhici kar inaanay waxba kaba qaadan oy diidaan inay rasuulka ilahi wax ka qaataan santaama doonahayn oo kale bal umuurahan iyo dee arrinta kale weyna inooguma sugan oo tacaamulka caynkaasi inuu bannaan yahay mucaamalada caynkaasi inay bannaan tahay markaasi way inooguma sugan tahay rasuulka ilaahay dabadiina ayaa diricii inta ninkii wixiisii la siiyey diricii laga soo qaaday oo rasuulka ilaahay dabadiiba xadaana maxmud bn kaylaan qaala xadaana abu daauud alxafariyu can sufyaana can rabiic bni sabiixin can yaziid bni abaanin abaana haddaan idhaahno inu sarfiga u diidnada labada wejba culimmadu way soo naqliyaan can anas bni maalikin radi allahu canhu qaala anahu qaal xaja rasuul llahi sal llahu wasalam rasuulkii ilaahay waa xajay calaa raxlin koore korkii isagoo ku sugan rasin baaliya wacalayhi walxaal calayhi raxligaa korkiisana qadiifatun qadiifa ay tahay laa tusaawi aan u dhigmahaynba qiimaheeda marka la eego arbacata daraahima afar dirham faqaala waxaanuu yidhi allaahuma ilaahayow ijcalhu ka yeel xajan xaj ka yeel laa riyaaa fiihi istustus aanu kuba sugnayn walaa sumcata ismaqashin cid la ismaqashiiyo ha lagu maqlo oo ha laga waramo taasi iyaduna aanay jirin oonay taasi kuma sugnayn xag sidaasa ilaahu kaba yeel ayuu yidhi beri waxay noo socoteen tawaaducii rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulkii ilaahay waqtigii uu soo xajay waana waqti markaas sanadii dee uu wafaadi doono bila dabadeedba weeye in khaybar oo kale iyo ilaa baxrayn iyo dhulkaas jasiyadoodii iyo kharaajkoodu intuba way imanayeen dadka muslimiintana xaaladooda way fiicnayd ee haddana rasuulka ilaahay zuhdi iyo tawaaduc daraaddeed ayaa wuxuu u soo xajayba halbuu fuushanaa ama raaxiluu fuushanaa raaxilada waxa u saarnaa ama koorahani wsaas waa koore baadi ah oo qadiifad yaroo koobana aan qiimo sidaasa lahayd afar dirham aan uga dhigmahayn ay saarnayn buu ku soo xajay iyadoo dhici karto dadkii laba socday raaxilooyinkii ay wateen iyo wixii u saarnaa iyo taasi ay intan aada ugaba qiimo badnayd weliba daste xadiidka saxiixa inooguba yimi dadka qaar baa waqtigaas neefna iyagu fuushanaa midna uu rarna isaga wax neef kalo uu taxaabaya dhinaciisa u rarar may jirina iyada zaamilada ahayd wa kaanat zaamilata sida xadiidkii saxiixa kuba yimi raaxilada nafteeda ayaa sahaydna u saarantay ahaa taas buu kuma soo xajay rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu calayh taaducisi waxaan u yidhi dawaaba tani isagoo dee isagu taas riyo iyo sumco inuu xula yimaado ilaahbaaba kaba dhowra eh de waa adaan lixaq alcubuudiya iyo tacliiman lana iyo barid uu inagayna baraye ilaahu xajkan waxaad ka dhigtaa xaj aan ina riyo iyo sumca aanay kuma sugnayn waa tawaaduc iyo tacliima ummadiisa baraya inagayna baraya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh umuuraha waaba ka dhowrsoonaa ilaahba kaba ilaaliyeya bal taas iyadna axaadiisii tawaaducun buu inooguma sugan yahay xadiidkanna kolay horaynu u aragnay dee kolay inta badan laba xafidaye ninkan rabiic ibnu sabiix la ydhaao la dadkii kutubta taaliifteeda ugu horeeyey dee maaliki iyo in zaahidana ahaa laakiin xagga axaadiisa kuma xoog badno rag tacadudo ee aimada kamida ah daciifiya taas daciifiya xagga kale nin caabidah oo mujtahida ayuu jaanibkaas ahaa sheekhiisa iskaba warinayaan waa nin zaahida laakiin sida kale laakiin isna xadiidka daciif kuba ah oo bal labadaa xadiidka waa kuba sugan yihiin ibnu maajahna waa wariyey oo xadiidkan uu la wariyey sheekhan aan hayno waxaana ka cabiraa buusiri saaxibu misbaxi zujaaji oo kale markuu xadiidka dariiq labaadna uga sheegay ayaa wuxuu dhahaa xadiidku daciifka weeye isnaadku ka cabiraama isnaadka xadiidkana waa daciifo waayo wuxuu ku wareegayaa uun yaziid ibnu aba oo de waxa weeyaan ayuu kaba wareegayaan isaguna waa daciif ninka ka dambeeya ama kama warinayaan waa daciif labata idhaahdo bal maala waxaa dhici kartaana mala shawaahid iyo duruquu leeyahay waa leeyahay taase albani laakiin saxiixiisa ama sunanta ibnu maaja waa tasxiixiyaa kolay sanadkuna waa kaa xadaana cabdlahi bn cabdiraxmaan qaal anbana cafaan qaal xadaana xamaad bn salamta can xumaydin can anas bni malikin radi allahu canhu qaal anahu qaal dhammaan raggan waan soo wada aragnay cafaan ibni muslim baa suurtagale laakiin waa nin raggii itqaanka badnaa ahaa cafaan ibni muslim safar atbaacu taabiciinta raggoodii dambe kaba mid ah qaala wuxuu yidhi anas bni malik lam yakun ma ahayn shasun shaksi axaba ilayhim mid xaggooda looga jacayl badiyo saxaabada min rasuulilaahi sala allahu calay wasalam oo cid ay rasuulka ilaahay ka jeclaayeen mama jirin qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'ow rasuulka ilaahay markuu ku soo baxay arkaan lam yaquumuu may kici jirin umay kici jirin iyagoo rasuulka ilaahay dad oo dhan uguma jecel haddana markay arkaan iyagu may kici jirinoo umay kici jirin maxay ugu kici waayeen rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalam salaamu calayh waa lima yaclamuuna waxay og yihiin oo min karaahatihi nicitaankiisa lidaalika arrinkaa u nacaya in loo kaco rasuulka ilaahay baa diidi jiray waa tawaaduciisan aan hayno bal waxa weeyaan iyo isagoo gaba cabsanaya dee inay taa kuma fidnoobaan xadiis baaba ahaa ruuxa jeclaada inay dadku si taagaan an yatamasala lahu rijaalu qiyaama ee ruuxaas wacid weyn baaba uga yimi bal haddaba rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ma jeclayn waa diidi jiray tawaaducan iyo isagoo gaba waafaqanaya dee inay taas umuurahaasi ay fidno iyaga kuma keento inay ku keentee mujaawasatlxad ay kuma keento markaas taasuu u nici jiray oo nicitaanka ay ogyihin daraaddeed isagooy ogayeen inay raalli aanu kama ahayn daraaddi ayay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh aanay uguma kici jirin iyadoo cid ay kama jecelyaanu jirin koley bal dee waa rasuulka ilaahi taas ama masalada qiyaamku iyo taas koley dee waa meeshiran ay maqaarkood sanawioo kale waana la madbaceeyey kitaab yar oo uu leeyahay khiyaamkan iyo gaar ahaan kagama hadlaan ma liahlifadli loo kaca ruqsadeeda oo kale mali xaafidna waa tartaysiya oo kale qolayn bal kitaabkiisaas iyaguna waxa weeyaan tatabuco oo dee mid mid u taabta wixii alihii uu daliishaday oo bal maalan iyagoo dee naqdi ahaantaa ugama jeedo dee iyaguna saasona maalikiyada kaba mid ah bal umuruhu jiraan waxay la tahay waa masale kale taasi oo imika kalaamkeedu aamno ol maxaa ka jira iyo waxyaalo dee waqaaci gaar ah oo jinsiyaadana waaba la helayaa oo dee gaarana laakiin laakiin in rasuulka ilaahay bal arrinkiisu waa kaasoo ma jeclayn in loo kaco saxaabadna taasay ku ogaayeen saa daraaddeed baana iyagoo jecel ayaanay ugula kici jirin wallah subxana wa tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an